wixii hore ku joogsaday amarkiisa ilaahay iyo iyo amarkiisa iyo u sugnaadayoo ilaahay intii ka ego amarkiisa loo celinaya oo sababtu waa maxay ilaahay hadduu rabo isagaa cafinayo hadduu rabo isagaa u qabsanayo hadduu rabo isagaa waafajinayo inuu ka joogsado hadduu rabo isagaana waafajinayn damaan qofkii caada noqda oo ribadaas ku isticmaalkeeda ku noqdo markii ayada timid kadib فulaaئika duulkaasi aصxaabu naari naarta aصxaabteeda wey hum iyo khaaliduuna kuwa waaro wey fiiha naarta dhexdeeda ku waara yamxaq اllaahu ilaahay wuu baraka tiraa aribaa ribada wuu baraka tiraa mujtamaca ribo ka isticmaal ama qofka ribo ka isticmaalay maalkiisa baraka ma laha iyo xigdi iyo waxaas oo kale wey maxay raggan kaa qaatay adugu aad ka rabtay faa'iidada danbaa ku qasbanaysa mooyaane ma ogolo shaqadii iyagu ay shaqaystaan inay igu qaataan bay rabaan laakiin adamoo la fadhiyo nuugayo bilqasab kolka niyaxumo unbaa dhex joogto dadka odinaysu niyaxum yihiin ninkan wuxuu arkaya in dhididkiisii in la nuugayo in dhiiggiisii la nuugayo arkaya haddana bilqasab bay ku tahay kolka kulliba ninka rabada dadka siiyo qaataay wanaag kama dhexeeyo kulliba wanaag kama dhexeeyo kolka xigdi cadaawi iyo isxumay iyo waxaasaa ku jira kolka waxa sidaas oo kale in baraka maba lahaaba yamxaqu llaahu ribaa ilaahay ribada way barako tiraa waa sida maanta aan arkayna faa'iido ma laha wayurdii wuu kobciyaa ilaahay subxaana wa tacaala oo wuu kobciyo wuu ziyaadiyo asadaqaati sadaqaadkii aan soo sheegnay sadaqaadkii aan soo sheegnay oo markaad bixisid aanad ra-su iska dhaafo riba aanad ka rabin taas oo kalena ilaahay wuu kobciyaa oo waxa weeye aakharana ajriina meel kuu yaalo adduunkan ilahay bedelkeeda waa ku siinaya dadkiina waa isu fiyooyahay niyii wanaagsan farxad iyo lagu wada nool yahay walaaltinima ma arkaysaa إن لسقرته لسحيل قاموا تاسا لقلوليا تاسا لوافعانته والله إله لا يحب مجعل كل كفار كفر بني كله أثيم أدني بغل إلهي مجعل وقوة ربنا كل رغمية إن الذين كوي آمنوا رميين بحي إن رمي واجبته رميه وعملوا الصالحات أعمال ونفسنا عمل فلي وأقاموا أوغي الصلاة صلاة أوغي وآتوا سيي الزكاة الزكاة النسيي zakadana siiyey oo dadkii mustaxiqiinta ahaa siiyey oo xaq lagu leeyahay weyaan falahum lahum kuwaasi waxaa u sugnaaday ajrum ajrigoodii cinda rabbihim rabbigooda agti iyo ugu sugnaaday walaa khoofun cabsi caleyhim korkooda ma ahaanin walaa hum iyagu yaxzanuuna kuwa murgana ma ahaanin kuwa sidaas oo kale toosan ee mu'miniinta ah ee zakada bixiyo zakada siiyo zakadan waxaa soo gali kara tii faradka ahayd iyo wixii kale marsaad aad ku dhahirayso idilka waa sadaqaadkii aan soo marnay oo kale ah kuwaasi yaa fiican kuwaasi أجرب إله أكتس كليهين يا أيها الذين آمنوا كل إله نبيس رميو اتقوا الله إله إسكجر وعرض سيقاب كيس كعب سدى وذروا إسكد آفة ما يشيء البقية هري ومن الربا ربا كمدة إسكد آفة وحي ربا هري وددك آد كل هذين يلي أن ينسوا هوين إسكد آفة حد كدبنا كم عامل وطان إسكد آفة إن كنتم هداتين مؤمنين مؤمنين هداتين كجوك سدى ليري وأمر أرقوي fain lam tafcaluu haddaanad falin dalika almafcuul oo min ataqwa iyo watarki ribaa ah watarki maa baqiya min ariba kaala soo sheegay oo min ataqwa iyo watarki maa baqiya min aribaa ah haddaanad falin fa'danuu ogaada bixarbin xarbo ogaada xarbadaasoo min allahi ilaahay xaggiisa ahaatay warasuulihi rasuulkiisa xaggiisa ahaatay xarbadaas ku talagala la yidhi ilaahay baa idinla xarbinayo adduunka marka la joogana dadka rabada ku socdaay sharciga waxaa weeye waa in la qabtaa hadday xalaashadaanna waa gaal waa murtadiin waa in lala dagaalama sida gaalada oo kale haddii kale si kale ay u isticmaalayaan oo buqaata oo kale wey waa in laga qabto wey gacanta waa in la qabta sidaas wey maaha in laska sii daayo ma aha tan kale xarbadii wayba socotaayo xarbadaas waa xarbo daahiri ah xarbo kale oo waxaa socota macnawi ah waxa weeyaan iminka waxaad arkaysaa bani aadamka ribada ku mucaamalooday xarbi ilaahay baa ku socota cuquubadeeda waa lahayaa dhibaatooyinkeeda waa lahayaa xarbun min allaahi wey aakharana waa saas oo kale kolka xarbo daahir ah oo ilaahay nabigeena oo faray oo dadka saas oo kale in lala dagaalamo hadday xalaashadaan waa murtadiin haddii kalena sida buqaad oo kale loola dagaalamaya kuwaas xarbadaas way jirtaa taas waa mid wey tan kale xarbo kale oo macnadii ahoo cuquubadooda ee baa dadka saaran adduunyada aakharana waa saas oo kale kolka xarbada waaba joogtaaba bixarbin min allaahi wa rasuuli in tubtum haddii aada tawbo keentaan oo kasoo noqotaan oo wixii laidinka nahiyey aad ka soo noqotaan oo ribada aad ka dhaaftaan falakum idinku waxaa idiin sugnaaday ru-uusu amwaalikum ra'sumaalyaalkiina aad leedihiin dadkii iminka aad ribada ka sugaysaane maalkiina idinka maqnaa ra-sumaalkiina kasoo ceshada laakiin wixii ribada ahoo dheeraad ah ha ka qaadanin ra nin maydal weydiso maadaama rabadii la xaaranteeyey xoolihii kaa maqnaa aad faa'iida ka rabtay xoolihii ra-sumaalka ahaa waad leedahay laguu diidi mahayo ka soo cesho laakiin dheeraadkii maya waa la joojiyey laa tadlimuuna idinku dulmin maysaan kuwaa wax idinka amaaray oo wax idinka qaba dulmin maysanoo xaqiinii ra-sumaalka ahaa wax ka badan inaad ka qaadataan ku dulmin maysaan walaa tudlamuuna idinku laidin mudumin maayo oo wixii hore laydinka qaatay rasumaalka ahaa in laydin diido oo maanta ma arkaysa layidhaha idin soo noqon maayo laydinku dulmin maayo dulmi meesha lama rabo xaqaagii qaado hana dulminin lagu dulmin maayo wain kaana duu cusratin kolka waxa weeye ninkan aada maalka siisay wadca ma haysay markii hore wadca ma haysay waxba maa saaran ma ka soo qaad ama ka korad waxbaa saaratay mid ay doonto ba ahaatay waqtigii marka la gaari xoolihii bixin kari waayo xoolihii uu bixin kari waayo markuu xoolaha bixin kari waayo ma aha inaad tidhaahdid dib baan kuugu dhigayaa intaa ii saar anugu ka kor wax kuma saaranin laakiin maadaam ballantii aada oofin weydi waxa weeye wuxuu ku yidhi isagaabu ku yidhi war dib iigu dhig konton baan kuu saaraya ama adaabu yidhi ii saar ama kolka boqolkii konton baa saaratay ballantii markii la gaaray oo oofin waayo hooya haddana kontonkii wax ka badan baad sii saartay taasi waa riba haddiiba ninkan xoolihii oo oofin waayo xoolihii aada u dhigto deynta oo kaa qaato hadduu oofin waayo markii balanta la gaaro intaas sidaa yeeli laheedo wax ii saar dib baan kuuga dhigay intaad odhan lahayd waxaa waajib ilaahay kaaga dhigay inaad sugtid ilaa intay maalkaasi ka helayo inaad sugtid ba waajib kugu ah taasa waajib kugu ah isugu sug xoolihii hama waayo maya wax ii saar intaad odhan lahayd waxaad yeeshaa dhibaatadan haysata fiiliyo isku sug taa samay haddii kale waxaa kaaga khayr badan maadaama arkaysa inuu bixin kar la yahay iska masaamax labadaa jidba kuu furan labadaa jid yaa kuu furan ama intii ku sug waa baahan yahay waa arkaysa waa dhibaataysan yahay ama kama saamax mahe baahidiisaas ayaan ka faa'iidaysanayaayo xoolahayg anugu khasaari maayaan maadaama iga maqan yihiin waan ku shaqaysan lahay maadaama adigu aad haysid adiga waxba haynin boqolkii konton ii saar baa tiri ha ii shaqeeyeen faa'iidaan qaadanaya taasi laguma ogolo taasi ayadda ka hadlaysaa wain kaana hadduu ahaado qofka qaad duu cusratin wain kaana bimacnaa hadduu ahaado bimacnaa haddii ay dhacdo wey duu cusratin culays ku saaxiib ah oo xooluhu aan bixin karayn hadduu halkaas ahaado oo meeshaas oo joogo fanadiratun waxaa waajib ah korisho sugid ilaa maysaratin hodontanimo inta laga gaarayo min alyasaari baa laga keenay hodontanimo inta laga gaarayo haniinimo inta ka gaarayo oo ninkii oo maalka ka helay taasaa waajib ah wain kaana bicusratin wain kaana ay xasala hadduu xasilo wey kaanada waa iska taama bicusratin culays ku u saaxiib ah oo faqiir ah ilan ninka faqiirka waa culus yahay ma dhaqdhaqaaqi karo dhaqdhaqaaqiisa yar beynamaa nin kale waxyaalo badan ay u fudfudud yihiin isaga wax kastaba ay ku culus yihiin kolka taas haddii ay dhacdo falwaajibu kan waajibka ah nadiratun sugid weeye ilaa maysaratin hodantinimo inta laga gaarayo hodantinimo inta laga gaarayo oo maalkii oo helayo intaas saasaa waajib ah maaha inaad tidhahdo waan ku sugaa xoolahayga ha ii shaqeeyana faa'iid yaana waayi taas waa iscadaaweysi weyn wa an tasadaquu inaad sadaqaysataan intaad ka sigi lahaydaan inaad sadaqaysataan oo tidhaahdaan waanba kaa cafiyey kulligiisba ama maaha intaasaan kaa cafiyey intaa kale soo raadi inaad sidaa tidhaahdaan yaa khayrun lakum idinku idin khayr badan in kuntum taclamuun haddaad tihiin kuwii wax og wattaquu cabsada yowman maalinka cabsada turjacuuna laydin celinayo fii yoomka dhexdiisa ilallaahi ilaah intikaa laydin celinayo ka cabsada yoomkaas ilaahay laydin celinayo ama xirjicuuna aad noqonaysaan fii yoomka dhaxris ilaahay aad u noqonaysaan ka cabsada yoomkaas ka cabsada waxa laydin faraya sameeya waxa laydinka reebaya ka jooga maxaa yeelay waxaanu idin berri hortiina imaanaya berri hortiina imaanaya maalinta ilaahay aad u noqonaysaan uma bacdigeed markaa u noqotaan kadib tuwafaa la oofinayo kullu nafsin naf kulligeedii maa kasabad waxay kasbatay loo oofinayo wahum dadkii nufiyaalkaas ahaa laa yudlamuuna la dulmin maayo qofna wuxuu ahaa oo xaq u lahaa laga dulmin maayo xaqiisii waa helaya maalinka sidaas oo kale ah ka cabsado oo waxaad yeeshaan waxa laidin faraysaneeya sameeya waxa laidinka reebayna ka joogo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidayn halkaani waxaan galaynaa ribadii waan soo sheegnay kolka ninka hadduu aad arkaysa inuu u dhibaataysiinayo wixiisii waa mid kabo inaad kula isticmaashid mamnuuc wey mamnuuc wey waxaa kale kuu furan dayn waxa la yidhahdo daynta waa labo dayntii amaahdii qumaneyd iyo dayntii la odhan jiray salam labada mijin waa isku soo galayaa labadaba way soo galayaa dayntu way furan tahay qofka haddii aad uu baahan yahay wuxuu u baahan yahay maanta hal malyan buu kaaga baahan yahay isii buu ku leeyahay amaahi ha kuu soo celiye ha kuu soo celiyo lafihiis ha kuu soo celiyo kolku waxaa weeye xoolahaagiyo aanan kaa khasaarin ajri aakhirin aad ka heshay tii hore sadaqada maxay ahayd xoolihii idil waad bixisay ribaxna kama rabtid ajri baad ka rabtaa dayntana waa maxay xoolihii waad bixisay ribax kama rabtid waad bixisay wuuna kuusoo noqonaya intay meel bankiga iska ooli lahayd ama meel ooli lahayd waxaad yeeshaa ajri ilaahay ka faa'iidayso oo ninkan dhibaatada kaga baxo beri markuu dhibaato baxana xoolihii ha kuu celiyo waa deyn ama ma maah waa salam salam weyn xoolihii waxaad heshaa ninkan siiyo waxaad tidhahdaa lacagtaa qaado oo intaasoo kintaal ayaan kugu leeyahay sidaas oo kale oo marka beerta ay baxdo kintaalaadkii ha kuu hooyo kintaalaadkii ha kuu hooyo labadaba waa jirta kolka deynta sidaas oo kale waa lagu mucaamaloon karaa taas way furan tahay ajri baa ku jira khusuusan markay deyntan oon silamka ahayn markay tahay ajribaa kugu jiro ajri baad ka helaysa xoolahaadiyo aan kaa khasaarin oo ajri aad ka helaysid wey kolka taas baabkeedaa la sheegaya kolka bal fiiri markii deynta lakala qaadanayo sida ilaahay uga hadlay aayaddan cajib bay leedahay aayaddan siday uga hadlashay bal fiiri intaan mootaayoyinkiiba dadka aan samaysanin iyo ilaahay sida uga hadlay ininka mootaayoyin wax lagu kala saxeedaa waxbaa lagu kala firmaystaa oo wax lagu kala qaata ina intaa lagu leeyahay ina maalhib laga keenay taas oo kale ah ilaahay siduu bal u sameeyey ard nidaamka sida dadka laskugu kalsooniy kalsoonida sida loo abuuray yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay nabigiisa rumeeyey idaa tadaayantum haddaad isdeynisaan bidaynin deyn haddaad isdeynisaan oo dayn aad ku mucaamalootaan ilaa ajalin muddo inta laga gaaro ajalkaasoo musaman la magacaabay inta laga gaaro ajarka la magacaabay deynka hadduu salam yahay waa waajib hadday amaha kala tahayna ajasha waajib ma ah waajib kuguma ah inaad u qabatid iska keenna tidhahda baa ii karta laakiin hadday salam tahay waa waajib in la sheego ilaa ajalin ajal inta laga gaaro walidaalika ba culamada qaarkood waxay leeyihiin deynkan la sheegay waa kii salamka ahaa waa kii salamka ahaa wey waa baycu dayni bilcayni bayni bilcayniki ahaa wey ilaa ajalin musama laakiin labada idinka waa iska soo galaysaa maxaa yeele kaa qalan naftiisa ismani arintii way soo gali kartaa ayadda ma diidayso ilaa ajalin musaman ajal la magacaabay inta laga gaarayo haddaad wax isdeynisaan faktubuuhu deynkaasi qora waa in la qoraa yaana qorayo walyaqtub ha qoro beynakum idinku dhexdiina kaatibin ku wax qoro ha qoro idinka saxdeyna maxaa loo leeyahay ninkan kaatibka ay ah wax qorayahay kan wax dayninayo iyo kan daynta qaadanayaay labada dhexdooda inay ku qoraa ma aha inuu nin gooni ahaan agtiisa isagoo joogo inuu qoro dhexdooda inay joogaan labaduba ay ogyihiin walyaktub ha qoro beynakum idinkoo dhexdeena kaatibin ku wax qoro ha qoro maaha hadduu labadii isdayninaysa midkooda hadduu gooni ula joogo oo kuqa daynta qorayla waan qoray hebel ani hebela wada qornay ani hebel baan wada qornay oo yiraahdo ma fiicna tuumaad baa imaanaysa tuhumaad la imaanayso balidaalika markuu qorayo waa ina labadaba waa inayna kitaaban yihiin dhexdooda waa inuu ku qoraa walyaktub ha qoro baynakum idinku dhexdiina dhexdiina isaga oo joogo oo midba gaar ahaaneed oona uga tashanay ha qoro kaatibin ku wax qorayo ku wax qoridii yaqaan wey kaatibkan ma aha nin farti yaqaano keliya nin kaatib oo sida wax loo qoro deymaha loo kala qaato oo nootooyinku shaqadooda yaqaano inuu yahay bilcadli weliba caadilnimaha ku qoro halka waxaad ka fahmaysaa nin nidaamka yaqaano qaanuunka yaqaano sharciga yaqaan inuu yahay sharciga fiqhiga ah waa inuu yaqaano caadilnimo shaqaal kuma soo dhobayso markuu labada u kala qoray hadii la yidhaha caadilnimo ha ku qoro waa inuu fiqhigii ilaahay soo dejiyo doonta lagu kala qaadanaya waa inuu yaqaanaa shuruudihii waa inuu ogsoon yahay shuruudihii waa inuu yaqaanaa waa sida matooyinka ay sameeyaan iyagoo xeerka ku dabaqaya kolkaa lagu socodo diinta islaamkuna waa saas oo kale wey ninkan nag ismuslimiin baa nahay marka loo kala qoraya waa in xeerka islaamka lagu dabaqaa waa inuu caadilnimad hadda ku sugadayso walaa ya-ba iyousan diidin kaatibin ku wax qori yaqaana an yaktuba inuu qori yousan diidin ninka kaatibka ana waxaa laga rabaa haddii la yaraa noo qor inuusan diidin ma ah kamaa callamahu llahu sida ilaahay oo u baray isaga kaatibnimadan iyo caadilnimada lagu kala qoraya ilaahay baa baray oo ku tafadulay isagana dadka u qoro hadduu rabo ajriha ka qaato laakiin la diido ma ah ilaahay baa baray ninkaa dadkaas u baahan in isaga isaga maanta ilaahay baa baro waa yaqaanaa nidaamkii ilaahay baa ku tafadulay isaga sidaa daraadi isagoo fiirinaya isagana ha qoro walaa yaba iyousan diidin kaatibin ku wax an yaktuba inuu qoro iyousan diidin kamaa sidii callamahu llahu ilaahay u baray inuu wax u qaro iyousan diidin ama ahe kamaa callamahu llahu ilaahay baa bari wey liajli maa callamahu llahu ilahay baa bari darteed iyouna soo diidin wey falyaktub ha qoro falyaktub isagana ha qor ilaa hadda maxaan hayna deyntii in la qoro waa waajib ninka kaatibka ana waan kasoo hadalnay haddaba ninka kaatibka ha qoree yaa u yeeraya wey hadalkiiyuu ka qoraya walyumlil ha yeeriyo alladiikii kii korkiis alxaqu xaq ahaaday ha yeeriyo waxa yeerinaya waxa laga qoraya waxaa weye ninka deynta qaadanaya xaq laga rabo kaasaa yeerinayo maxaa yeelay yeerintaas waxay ka dhigan tahay qirisho oo qirinayo tan kale isagaa daciif ah isagaa taag daro maxaa yeelay ninka deynta bixin hadii la yidhaha qor adig yeeri haddii la yidhaaho waxaa suurooyoy inuu ku adkeeyo inuu mudadii soo yareeyo inuu shuruud kolkaa ku adg ninkaan inuu qorqoraa suuradaysa ilaa isagaa xoog badana kan taagti darina amahda qaadanaya yeerinaya sidai ugu soo bixi karo isagaa yaqaan shuruudda siday tahay isagaa yaqaan sida wax ku rabo siduu wax ku bixin karo isagaa yaqaan isagaa ha yeeriyo isagaa taag daran walyumlil ha yeeriyo aladii calayhi lxaqu kan korkiisa xaqa uu yahay deynta qaadanaya ha yeeriyo walyataqi llaaha rabbahu isagana rabbigiisa ha ka cabsado markuu yeerinayo shuruuddii lagu heshiiyey iyo muddadii lagu heshiiyey iyo qadarkii intuu ahaa iyoyna waxba nusqaamane intuu danaysto iyona wixii wax ka kala tegtay isagana sidii ay ku heshiiyeen ee arrinta ay u socotay ha u yeeriyo walaa yabkas iyoynu dhimin minhu xaqii xaggiisa ama deenkii xaggiisa shay-an shayn iyonu ka dhimin shuruudaha xaggooda qadarku ahaa mudada waxba yanu ka dhimin fain kaana hadu hadduu ahaado alladii kii korkiisa ahaaday alxaqu xaqa ahaaday kan xaq lagu leeyahay oo la rabo inuu wax yeeriyo safiyan ku safiya hadduu ahaado nin safiya ahoo waxaa jira maalka daadaadsho oo caqli fudud oo maalkiisa inuu ku tasarufo ba laga qaaday oon loo ogolayn waa laga cunsiiyaa raashin baa laga siiyaa maaye maalka idil baa lagala wareegi kaasaa daynta raba inuu qaato kolka markuu safiihsaas oo kale yahay isaga inuu yeeriyo lama rabo weliyo amarkii maalkiisa haayba yeerinay weliyo amarkii maalkiisa haayey iyaa yeerinay fain kaana aladii calayhi lxaqu kaa korkiisa xaqa ahaaday safiihan hadduu safiih yahay ow amase laa yastaiic ow amase daciifan daciif oo ahaado waaba taag daran yahayo waa sidii yarwey ma arkaysa ama waa oraygubaybuucutush noqday wey oo cantatabay saas oo kale way kandaynta qaadanaya Ah mise laa ah yastaiicu aanan awoodin an yumilla inuu yeeriyiyo ma awoodo muxuuna awoodin waa dadhagolayahay ma yaqaano ama afka lagu qoray ysan aqoonin afka lagu qorayo yoosan aqoonin waxa meesha ku jira ysan aqoonin ma awoodo siyaal badan basan awoodi karoy haddii meesha soo baxday falyumlil ha yeeriyo weliyuhu weliyo amarkiisa yeeriyo weliga waxa loo jeeda kii weliyo amarku ahaa kii tarjumayay waa soo galaya kii kale meesha u kaalmaynaya wuu soo galaya waa mudlin ninkaa ka mas-uul awey ah kaasi ha yeeriyo falyundil weliyi weligiisa ha yeeriyo bilcadli caadilnimo ha ku yeeriyo taasina waxa weeye waa ninka beenta qoraya waa kuma wastashhiduu markhaati ka dhigta shahiideyn laba markhaatiyaal oo markhaati kac badan shahiid waa faciil waa amhilatu mubaalado wey waxaa meesha imika loo jeedaa shaahid lama oran shahiid waxaa loo yidhi waa nin wax badan markhaati kac yani lagu yaqaan wey waa nin markhaati kac badan wey markhaati kac badan oo maxkamadaha agtooda nootaayoyinka agtooda meelahaas oo kale markhaatigiisa ku baran yahay oo macruuf ah oo loo yeedho oo la ogsoon yahay cadaalnimadiisa oo la ogsoon yahay raganimadiisa nin sidaas oo kale kaasaa fiican maha nin meesha suuqa laga soo qabtay kaasaa dhaama wastashhiduu shahiideyni laba markhaati kac badan oo markhaati kacooda aada loo yaqaano markhaatiga ka dhigtaa layidhi wastashhiduu markhaati ka dhigta shahiideyni laba markhaati laba markhaati kac badan oo min rijaalikum raggiina ka mid ah raggiina waa maxay waa baaligiinta oo caaqiliinta ah oo idinka idinka mid ah laba ah markhaati ha noqoto arrintaas ha ku noqoto fain lam yakuunaa haddaysan ahayn labadaa markhaati kacaya rajulayni laba nin haddaysan ahayn farajulu nin ha markhaati kaco iyo wamra'ataani laba hawaan ha markhaati kaceen nin iyo laba naagood way soo gala way markhaati kici karaan maadaama mucaamalada maalihii saas oo kale ay tahay nin iyo laba naagood yaa laga dhigi karaa yacni laba nin lagama dhigin walow hataa ha joogin walow hataa ha iska joogeenba waxaa meeshooda geli kara nin iyo laba naagood maxaa laba naagood looga dhigaa layidhi an tadilla inay markiisa labadaas raggaas farajulu wamar'ataani ninka iyo naagtaas labada naagado minman tardayna kuwa aad ka raadatiin ka mid ah oo min ashuhadaai kuwa maragta kaca ah kolka ninka iyo labada naagood waxaa la rabaa kuwa aad ka raadatihiin oo maanta ma arkaysaa oo marag maragyaalka ka mid ah waa inay yihiin ninkana waa sidaas labada naagoodna waa saas oo kale kolka ka dambe ma ka sifin ama waxaad tidhaahdaa labadaa hore iyo ninkan iyo labada naagoodba miman tardoona min ashuhadaa taasna waa la yidhaahdaa laakiin tii horaa iyaa la ayida oo maaragtay miman tardoona min ashuhadaaia kuwaasoo kuwa aad ka raadli tihiin ka ah oo kuwa maragyaalka kaca ka ah kuwa aan laga raadlihayna ma raba waa in labada dhinac ay ka raaliyiin labada ninna meesha joogto ama ninka iyo labada naagood maxaa laga looga dhigay hadba labada naagood maxaa laga looga dhigay an tadilla inuu lumi darteed ixdaahumaa labada midood inuu lumi oo fa ay xusuusin ihdaahumaa midooda alla kuraa tan kale ee xasuusin meeshaan waxaa jeed almucaamala almaaliya meelahan deynta lagu kala qaata iyo suuqa saas oo kale ah meeshaas oo kale waxaa u badan ragga shaqada raggaa leh haweenka way ku yaryihiin weliba haweenka muslimiinka ah way ku yaryihiin meeshaas oo kale uma baahna shaqada cayankaas oo meesha la ishirdinayo oo la isjiijiidinayo oo nidaamka siduu yahay iyo shuruud wax lagu kala qaatay iyo waxaasoo idin raggaa gangis ku gangistaroobay raggaa aada u yaqaana oo shaqadiisa ay tahay haweenka kuma badna maadaama aydan ku badnayn shaqada waxa haddaanaad ku badnayn oo adiguba ay arag badan aanu ku ahayn oo caado aanaad u lahayn ma wada xasuusin kartid shuruurihii ma wada keeni kartid maragna waa tahay wixii ma wada keeni kartid kolka waxay u baahan tahay kolka haweenka saa daraaddeed baa layidhi ha iskaalmaysteen ha iskaalmaysteen ma aha haweenka in lagu liidayo shaqadan shaqadoodii ahayd meesha waa laga badiyaa meeshaas oo kale rag baa habeen iyo maalin taagan oo waayo arag ku ah iyagu ku yaryihiin meelahaas oo kale ilaa maanta waa sidaas bay ku yaryihiin maadaama ay sidaa tahay oo iyagina ay marag noqdeen labaa laga dhigay inay iskaalmaystaanoo meeshan hadday mid halmaanto shuruurihii iyo wixii meesha ka dhanaa inay tan kale xusuusiso sidaa daraaddeed maaha in liliyo leeyahay iyadaa kii liidata maaha in inaa gudbaa nin ka fadli badan ilaahay agtiisa ciiday ka baran yihiin way ka yani taasoo kale way dhacaysaa laakiin waxaa la fiirinaya meeshani waxaa la rabaa meeshan cadaalo iyo amaano iyo xaqi in la kala helaa la rabaa dadka aada u yaqaana mucaamalada ku yani aada iyo aada u dheehay bay yaqaaneen laakiin dadka aan maaragta sida haweenka oo kale suuqa sidaas oo kale kuma badno sidaa daraaddeed baa loo yidhi ha noqoto oo kale man tardawna min ashuhadaa'i an tadilla inay lumi darteed ixdaahumaa midood inay lumiyo shuruurihii iyo wuduhii wixii inay ka lumi ay ka halma yani ay halmaamayso darteed oo fa ay xusuusin ixdaahumaa midooda alukratan kale ay xusuusinayso walaa yuaba yayna diidin ashuhadaau maraqyaalkii iyayna diidin iyagana idaa maaducu haddii loo yeero maraqyaalka haddii loo yeero lira kaaliya maraq noqda ama maragtii aad qaadeen kaaliya guta oo ku marakaca labadaas baa loogu yeeraa kaali marag noqo ma ahee maragtii aad qaadday kaali ii fur labadaas baa loogu yeeraa labadaas haddii loogu yeero iyayna diidin walaa tas'amuu ha caajisiina an taktubuuhu beenkaas ama xaqaas inaad qortaan ha ka caajisin saqiiran xaalo u yahay beenkaas ow kabiiran xaalo uu yahay ilaa ajalin mudirish inta laga gaaray weligiin ha ka caajisina ha oranina ma iska dhaaf waad ii keeni doontaa saas oo kale beri waxaa suuroodo inaad iska hor timaadaan yaa kuu maraqa inaa ku inkiraa suuroobayso idinka oo isjecel haddana qor ha oranina daka ha kala siixina saaxiib baanu nahay iyo xilif baanu nahay iyo taas oo kale war wax kala garashadii wax kala qaadashadana waa meel saaxiibtinimada iyo kale wada dhalashada kale xidhinimadana waa meel in laisku daro ma laiskuma daro tani waa mucaamalo weeye xaqa ha kala qorto sidaas oo kale berri wax imaanay maalaaiku hadduu deenka yarya haddii kaleba ha ka caajisan inaad qortaan sidaasaa fiican berri si aan laskaga hor imaanin ama lasu inkirin sidaasay ku fiican tahay saqiiran oo kabiiran ilaa ajalihi inta ajeedkiis laga gaaro inaad qortaan ha ka caajisina daalikum qoriftaas aada qoraysaan iyo aqsatu caadilnimo badan cinda allahi ilaahay agtiisa kaasaa caadilnimo badanoo beri inuu imaan lahaa joog iyo dulan iyo inkiraad waa caadilnimo badan qoridaas waaqdamu isagaa toosni badan lishahaadati marakacan isagaa toosni badan marakaca wax qoran oo adigu sharcad ku marakacday ood qortood firmaysay inaad ku marakacday iyo waxaan qornayn oo shalay afka un aad ka sheegtay inaad ku marakacday iima tuusan adiga oo meeshii wixii dhacay adaa ku marakacayo waad qortay waad furmaysay markii loo baahdo sanadka soo socda wixii aad qortay iyaad xusuusatay ku marakacday ma ahe markii horena ma qorin laakiin waad marakacday wixii ma qorna kolka wax qoran oo adigu aad ogtahay inaad ku marakacday iyo waxaanan qornayn oo laba sano saddex sano kusoo wareegtay ama intaasoo bilood kusoo wareegtay aan qorin inaad ku marakacday keeba toosini badan kan kan qoran ayaad ku toosin badan isagana waaqwamu lishahaadati waadnaa isagaa dhawaansho badan qoridaasi an laa tartaabuu inaana shakinin tada waxaan ku marakacay maxay ahaayeen war xaqii muxuu ahaa shuruudiisi maxay ahay ma shakigaas intuu imaan lahaa waxaa u dhawaansho badan qoridda oo kokaa la shakiyo li xaqii muxuu ahaa shuruuddii maxay ahayd shahaadadii maxay ahayd ilaa an takuuna inay ahaato maahe hiya mucaamaladii ama tijaaradii tijaaratan tijaaro inay ahaato maahe ama an takuuna tijaaratun hadday tidhahdo nukaanada waa taamo tijaaro inay ahaato maahe tijaaradoosu xaadiratan xaadiro ah oo labadii darafood ay joogaan oo la kala qaadinayo tijaaradaasoo tadiiruunahaa aada wareejinaysaan baynakum idinku dhexdiin aada wareejinaysaan oo hoo iyo hoo ah waad kala gadanaysaan waa bayca mushtari waxbaad iga garatay waxbaan kaa gatay anna waan kaa gatay anu waan ku sii waad isiisay marka saas oo kale ay tahay qorid uma baahna qorid uma baahna laakiin hadday muddo tahay oo salan oo kale ay tahay waa in la qora tijaaro aan waan is wedaarsamayna waxaa loo bahanya kolkaa ma ogolaatay waan ogolaaday kol haddaan kala ogolaanay bis way dhamaatay falaysa calaykum kolkaa idin korkiina ma ahan junaxun dembi ma ahan allaa taktubuuhaa tijaaradaas ama mucaamaladaas inaanad qorin dembi idinkama saaran laakiin waxaa yidhi waashhiduu marag u yeela idaa tabaayactum haddii aad wax kala garataan maraq u yeela bilowd mubaayacada hadday tahay laga baqayo in laisku horyimaado guri baad gadanaysaa oo baad kula wareegaysaa ama waxaa la maraq u yeela wa ashhiduu daata baayactum waxaana idil waasunna waajib ma ah wax waajib ah meesha kuma jiro amarkaana idil sida fiican lagu sheegaya waashhiduu idaa tabaayactum hadday wax kala gadataan marag u yeela orubda iyaa layiri iska dhaaf haddaad rabtaan laakiin maragga waa fiican yahay walaa yudaara walaa yudaara yaan la dhibin kaatiban ku wax qoray yaan la dhibin aysee loo dhibaya shaqooleeda lagu soo dedejiyey ama xaqiisii baaba loo diiday ma arkaysa ama waaba la aflawaadaynaya ma aha walaa shahiidun ku marakacayn yaan la dhibin isaguna shaqo ilahay lagu soo dedejiyey ama balbal in meelaha soo jooga waxaa meeliga iska soo bixi ma arkaysa waxyaala caynkaas oo kale a lama dhibo dhibaato looma geysto taasi waa mid waa kolkan majhuul ka dhigno haddii kale musanna ka dhig walaa yudaara iyousan dhibin kaatibin wax qorayaa iyousan dhibin dadka oo waa inuu diidaa waxqoradii ama inuu taxriifiya ama inuu wax nusqaamiya ama inuu wax ziyaadiya waa dhib walaa shahiidun ku marakacayn iyonu wax dhibin isagana waa inuu dhibno waa inuu marakaci diida ama waa inuu isagana wax bedela waa inuu shaarijuur ku dhaqaaqa taas oo kale lama rabo wey wain tafcaluu haddaad fashaan shaygaa laidinka nahyo haddaad fashaan oo dhibkaas ah fainahu ficilkaasi fusuuqun faasiqnimo wey fusuuqasoo bikum idinku idin halaalayo faasiqnimaad noqonaysaan haddiiba laydinka helo sidaasi hadday idinku dhibtaan kaatibkii shaahidkiina faasiqiin ma noqonaysaan hadday iyagu wax dhibaanna faasiqiin ma noqonayaan wattaquu llaha ilaahay ka cabsida wayucallimukum ullahu ilaahay buu idin barayaa wixii dantiina ku jirto wallaahu ilaahay caliimun ku ogaansho badan wey bikulli shayin shay kulligii ku ogaansho badan wey والله سبحانه وتعالى أعلم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ليس الربا كهدينا ربا أصل كذا وحي laba nooc wey aayadda ribada ay sheegayso oo sida daahirka ah ay sheegayso waxaa la yidhaahdaa ribada la yidhaahdo way riba nasii'a ah. ribo kale waxaa jirta riba alfadli la yidhaahdo oo iyada ku salaysan lacagta iyo quudka ku salaysan labadaas taasi nebigaa xaarantiyayo maxaa yeelay ribadan qur-aanka oo sheegay ay ku salleedahay iyada nafteeda markaa dib u fiirisada waxaa lka waxay ku gaarsiinaysaa ribadan qur-aanka oo sheegay ribadan qur-aanka oo sheegay waxaa weeye waa adigoo qof baahan ama dami ay hayso lacag aad siisid wey lacagtaasoo kaa deyminaya marka oo kaa deymato waxaad ka rabtaa lacagtaas markuu kuu soo celinayo ra rasamaalkii iyo faa-iido faa'iido inuu kuu sabtuu keeno maalan boqol kun yaa daweysay isaga amba ha ku shaqayso boqolkaa kun ha ku bayca mushtaro amba ha cuno danbay u deyntisay kolkaasu wuxuu kuu keenayaa markii laba bilood ama saddex bilood ay tahayba boqol boqoliyo konton muu kuu keenaya muddada aad u qabato kadib ama laba boqoloo dadka rabtaa ama boqolkiiba waxbaa kuu saara kolka marka u horreysaba saasa ku heshiiseen ama ma aheed deyntii baad siisay waxba maad saaranin waqtigii oo rabay inuu ku siiyo markii la gaaro waayey kolkaasay ku yidhi dil iigu dhig waxbaan kuu saarayaa labadaas ribadood oo qur-aanka ka hadlaya taas wey waa ribada waqtigaas lagu mucaamaloon jira wey waa ribada maanta adduunka ka ribti wey adduunka maanta sidaas welwelka iyo walbahaarka oo dhaqaalaha aada arkaysaan dhibaatada taagan waxa keenay waa iyaga maxaa yeelay nin baa xoolo iska leh meelbuu iska fadhiyaa xoolahaas yaa shaqaynaya waxa weeye maanta hebel malyan buu iyuu ka qaadanayaa muddo kadib wuxuu keenayaa malyan iyo shan boqol oo kun iyo nus buu saartay hebel kale intaas in la eg yuu amaahiyey hebelka intaa in la eg buu amaahiyey kolka xoolihii ra-sumaalkii kulligu khasaari maayo waa kii lasoo celiyo ribxiina kulligu khasaari maayo waa kii la keeno walidaalika qofka sidaas oo kale loo amaahinaya ma aha inuu isagoo muruxsan iska socdo waa inuu masalan leeyahay beri haddii xoolihii ay lumaan wax lagaga guto waa inuu leeyahy wax lagaga guto ama guryo ah ama dawiirado ah ama ma ahe maraakib ah ama ma ahee beero ah ama xoolo saas oo kale ah waa inuu leeyahay kaasaa la amaahanaya maxaa yeele sababtu waxa weeye xoolahan inay lumaan lama rabo kolku waxaa weeye nin meel iska fadhiyo ama dad meel iska fadhiyo wey oo xoolahooda shaqaynayo xoolahoodii ra-sumaalka ah kulliba ma khasaaraya faa'iidadiina kulliba lawaayi maayo labaduba waa bilqasab in la keeno waxaa suurooday qofkan amaahray oo xoolahaa qaatay oo ra-sumaalka iyo faa faa'iidadiiba laga rabo inuu faa-iido faa'iido heliday suurooda hadduu ku gacmushtar inuu ku khasaaro inuuna faa'iido ka helin ra-sumaalkii keliya u galay way suurooda in ra-sumaalkii oo qaatay daynta ahaa nafta ina ka lunta miday suurooda hadduu ku shaqaynayo haddii ay marka horeba u qaatayna inuu cuno oo reerkiis ku masruuftana iyadu kolkaa faa'iido uwan walahaada inta bay suuroobaysaa kolka ninka haddii uu ka ku shaqaysto xoolihii oo faa-iido oo ka helo oo kaka marka dambe ra-sumaalkii iyo faa-iidadii oo soo celiyo kolka ninkii meel iska fadhiyo xoolaha lahaa nin dhiridkiisa iyo cunaya ku noolyahay dadka dhiisi kooda ku noolyahay faa'iidou ka helo ninkii laakiin waa nin kale dadaalkiisa iyo dhiridkiisa iyo awoodiisa yuu ku nool yahay ninkaan faaiidsaasa ugu timid haddaysan faa'iido ka helin oo maanta lafihii keliya ay usoo haraan oo faa'iido kokaa laga rabo faa'iido kama helin lafihii keliya taa u badbaaday faa'iidona waa laga rabaa ama xataa lafihii baa khasaaray isla markaa waa laga rabaa rasumaalkii iyo faa'iidii kolka ninka dhiiggiisaa la cunayaa markaasna dhiiggiisii baa la cunayaa maxayna ra-sumaalkii keliyata u badbaaday faa'idaa laga rabaa oo dhiigiisa ah ama ra-sumaalkiiba waa khasaaray ra-sumaalkii iyo faa'idaydii baa laga rabaa waa ninka dhiigiisa faa'idanaayo haddii oo rubax helana oo rubaxii intuu ra-sumaalkii soo celiyo faa'idadiina oo soo celiyo faa'idadaas waa asaga dhiigkiisa kolka ninkii meel iska fadhiya oo saas ku nool waxaweyan xoolahaasa shaqaynayo meel buu iska fadhiyaa xoolahaasaa shaqaynaya hibil intaasoo qaatay kheyr hibil intaasay qaateen warshadii hibilay intaasay qaadatay masnacii miriil ku yili intaasoo qaatay qalin buu haysta iyo buug intaasaa bishii usoo hoyinaysa intaasaa bishii usoo hoyinaysa oo faa'iido ah kolka isaga meel buu fadhiyaa ma dhiboonayo ra-sumaalkiisii ma khasaaro male ma taabanayo rabaxana lama waayo waxa khasaaraya ama ma ahee faa'iidaya ama dhiigkooda la cunayo waa dadka xoolaha qaatoo shaqaynayo kolka meesha waxaa soo baxayo dad dadka dhiiggiisa ku nool dad dadka dhirirkiisa ku nool baa soo baxay waa waxyaalaha iminka bunuuqta la samaystay ee adduunyeynaha dadka la amaahinayo oo dawladaha la amaahinayo ad aragtay waa waxaas oo kale wey intaasoo dawladda la amaahinaya ama ma ahe warshado samaysanaya ama mahe masnac weyn buu samaysanaya waa kasoo amaahanaya amaahdaasi faa'idaa saaran kolka isaga wuxuu rabaa masnacaasi warshadaasi inay ra-sumaalkii iyo faa-iidib oo cesho kolkigii i ka soo baxa dadku ka gadaya dadkii jumlad bay ugu soo qaadanayaan ma samciyo wixii dadkaa jumladda ay u qaatay waxaa lagu goynayaa wax iyagaa bixinayo faa'iidadii ra-sumaalka hore iyo faa'iidadii ninkii hore saartay iyo masnacaan faa'iidadii oo rabay isagana inuu ka faa'iido wixiiba kuwaan jumladdaa bixinayo kuwan jumladda way soo qaadayaan iyaguna wixii kaga baxo idil dadka ku isticmaalayo amba cunayo amba labisanayo kuwaas igana ku goynayaan kolka waxay u imaanaysaa dhibaatada idil dadkaas ku isticmaalaya cadaabtaas dadka cadaabta ku isticmaalayo amba cunayo amba labisanayo kuwaasa kuwaasaa bixinayo kolka bunuugtuma ilaah waaweyn ku taalla dadka waaweyn ee meelaha ribada saas oo kale u dhaqaaleeyo adigoo halkan jooga iyaad bixinaysa kulli bani aadamka maanta waqtiga hadda la feeriyo nin waliba ribada waa baxsha sandullay ku taha haddaad feerisid waa sida nin aan ribo bixinayn maba jirto maxaa yeele waxyaalaha bareecadda aad arkaysidii aan keensanayno waxyaalaha aad arkaysidii warshadaha laga samaynayo kulligood waxaweyaan burunta si kasoo amaada dawladaha lagleeyahay waa shaqaysanayaan muluugtaasaa laga soo amaaday muluugtaasaa meesha fadhiga lacagtooda inay ziyaado maaha hoos uma dhaca maxaa yeelay ra-sumaalna kama baaba-a faa'iidana ma weydo kolka sidaas oo kale qof baa samayn kara shirkad baa samayn karta muasasa oo sarfiya oo banki ee baa samayn karta waxaas baa dadka ku shaqaystaan kolka sidaa daraaddeed dhibaato badan waxa in dhaqaalaha u hagaagila ayahay oo adduunkan golgolka iyo walbahaarka iyo dhibaatada iyo isxiqdiga iyo cadaaweysiga iyo waxaad arkaysid waxaasoo idil waxay ka dhalanayaan dhibaatadaas dhaqaalaha saas ah oo dheelinayo gaal iyo muslim maanta way wada haysataa gaal iyo muslim ninkii yidhaha maanta waan iska ilaalinaya adugu waa iska ilaalin kartaa ma qaadan kartid laakiin ribadaas adagoo sandullaad maanta u adigu isma ogid laakiin sandullay kugu tahay kolka ribada sidaas oo kale ah lagu shaqaysanayo ma fiicna nin baa ku shaqaysan kara shirkad baa ku shaqaysan karta banki baa bankii baan samaysanaynaa bankigaas dadkoo lacagta amaahinaya iminka adduunka dhaqaalihiisa idil wuxuu isugu tagaa yacni dhowr dhowr banki buu isugu tagaa oo dad ay leeyihiin inay ziyaar maalkood inuu sii ziyaado sii kordhamaayo khasaaro miiqabo iyaga ma khasaaraan kolka dhibaatadaas dhibaatadaas waagii horan boo jirtay zamankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam niman waxaa jiri maal leh oo sidaa ka shaqeyn jirtay waxaa ka mid ahaa cabaas nabiga adeerkiisaba ka mid ahaa maal buu lahaa waa ku shaqaysan jiray lacagtaa laga qaadanaya bes waxbuu saaranaya dib igu dhig baa la leeyahay markuu dib loo dhig hadan wax kale lasii saara kolka xoolahaasa usoo hooyanayo muddo kadib fa-sumaalkii ma khasaarayo faa'iida min weynayo kolka xoolihiisa horabay u soconayaan maahee kulligii hoosuma dhacaya waxa khasaaraya ama ma ahee ribxaya waa dadkaa qaati wey oo nasiibkooda ku shaqaysanayo ninkan isagoona farna taagin oo meel iska fadhiya iyaa iyo haddana faa'iidadii ayay madmuuno u tahay raasumaalkiisana nabadgalay kolka dadka dhiiggiisa in lagu noolaado dadka dhibilkiisa in lagu noolaado iyo ribada kolka ma fiicna waa inuu ninka dhididkiisa iyo dhiiggiisa waa inuu isaga ku nool yahay dhididkiisa iyo awooddiisa waa inuu ku nool yahay dadka dhididkiisa in lagu noolaado ma aha kolka sidaa daraaddeed diintu way joojisay arrintaas way baabi'isay laakiin bani aadamkii lagama baabi'in kama baabi'in kulligiis sidii isa daran bay u socotaa maanta kolka aayadda taasay ka hadlaysaa ribadaas caynkaas oo daynta lagu siinayo oo wax lagu saaranayo taas bay ku socoto ama nin ha kugu sameeyo ama madax banki ha kugu sameeyo wuxuu doon ha kugu sameeyo dhibaatada loo diidayna waa maxay haddii aad faa-iido soo heshidna kii ku amaahiyey ra-sumaalkiisii iyo faa-iida aad soo heshid haddana wax ku leeyahay kolka dhidigkaaga ku noolyahay haddaad faa ku kusoo reediin ilaa adugu waxaa tahay nin nasiibkiisa qaadaya haddaad iido soo weydid oo rabic oo ra-sumaalkii keliya ku badbaado wax kale aad weydo ama rasmaalkiiba kaa khasaaro amba aad cuntidna adaa sandulli lagaa rabaa dhiigaadaaba la cunaya kolka ilaa waa ilaa sii bixiyaata kolka nolosha caynkaas oo kale ah ma aha nolol walaantinimo ku dhisan ma aha nolol insaaniya ku dhisan ma ah kolka taas nidaamkaas diinta waa joojisay nidaamka hore aan soo marnay wuxuu ahaa inaad xoolahan bixisid ribaxna kama rabtid ra-sumaalka naftiisa aad bixisayna ma rabtid labadaba kuuma soo noqonayaa ilaahay dartiisaad u bixisay oo sawaab ah kaasi nidaamkaas waa fiican yahay waa nidaam xiriirin wey waa nidaam insaaniyo ku dhisan wey waad bixisay walaa ra-sumaal walaa macaasi midna kama rabti kugu soo noqon maya kaasi waxaa kaasi kasoo horjeeda nidaamka rabada la yidhaahdo oo waa maxay waad bixisay ra-sumaalkaagana bilqasab waa kii ku yimaado faa-iidadana waa waxana bilqasab waa kii ku yimaado oo dadka dhimirkiisa ah waa ay ka soo horjeedaan labada nidaam kolka nidaamkana ku xiga kolka nidaam saddexaad qur-aanka noo sheegi doona marka kale ribada caynkaasoo riba nasiica baa la yidhaahda waxaa jirta riba la yidhahda riba yacni oo ku saabsan riba alfadli la yidhaahdo oo ku saabsan lacagta iyo quudka ku saabsan taa nafteeda digtooni tan laga qabo darteed iyo nabigeen u xaramay digtooni tan laga qabo darteed lacagta masalan waxaa la rabaa lacagta haddii la kala sarifanayo maadaam isku lacag ay tahay in la kala badsado ma aha shilin soomaali shilin soomaali baan ahay ma aha inaan kala badsano waa inaan shilin shilin ku sarifnaa maalan waxaan haystaa anigu yani kun shilin adna waaad waxaad haystaa anigu kolka sarif baan u baahnahay shan boqol shan boqol baan u baahnahay ama waxaan u baahnahay boqol boqol yaan u baahnahay adaan kaa qaadanaya waa in kunkii qiimahooda cadaysiisid wey laakiin haddaa tira kunkii oo kunkii waxaan ku siinaya sagaal boqol kolka kunkii waxuu la qiimo noqday sagaal boqol buu la qiimo noqday halka aad ka faa'iiday diinta ma ogolo lacagtaan maxaa yeelay lacagta iyada nafteeda faa'iido ma laha lacagta faa'iidada ay leedahay waxaa weeye ashyaacdan dadka ku nool yahay baa lagu kala bedeshaa waa qiimo sugan waxyaalaha dadka ku nool yahayna way qaaliyoobi karaan way raqiisi karaan laakiin lacagta nafteeda haddii beeca mushtar laga dhigo oo iyada nafteeda shilinkii la yihaahdo waa qaali isagii haddana waa rakiis labadi shilin oo isku mid ahayd yaa laga dhigay kii aad guratayna waa qaali oo sarifka ah kaygiina waa rakiis haddii isagoo naftii saas oo kale ay noqoto oo lacagtii wax lagu kala qiimaynayay wax lagu kala gadanayay oo sicirka maarti lagu kala garanayay iyada nafteedii hadday sidii bareecadda kale oo noqoto oo kolna rakiistay qaarteed kolna aad badisid oo ida nafta sidaa noqotid suuqii beemushtarka baaba-ayo waa xumaanaya shilinkan isaga haddii shilinkana loo fiiriyo waa rakiisi karaa wuuna qaaliyoobi karaa haddii bareecadda loo fiiriyona bareecadda way qaaliyoobi kartaa way rakiisi kartaa laakiin shilinkii iyo shilinkii iyaa kolna kana rakiisa kana qaali haddii haddii isaga nafta sidaa ay noqoto suuqii waa ibar ka kacwey walidaalika waa inuu yahay haabit lacag kale u fiiri waa qaaliyadu waa raqiisi laakiin isaga naftiisa maya kolka lacagta saas oo kale ah waa inay sugnaataa ee sideeda ay ahaato isku mid ay ahaato waa inaan lakala badsanin waa inaan la kala badsanin weliba waa in isla markaas lasuweydaarta isweydaarsada lacagta isla markaa aan isweydaarsanan waa inaan isweydaarsanaa nabigeena yidhi calayhi salaatu wasalaam ama haddii aan kala haddii aan kala badsano ama ma ahee kolka aan si wadaarsanayno waxay arrintu u jiidmaysaa ribadan iminka bulshada ee saa u dhibayso aan marka iyo arrintu u jiidaysa wakadaalika quudkuna saas oo kale wey waxyaalaha la quuto iyaguna hadday isku jinsi yihiin waa in isku si ay isku meel ay joogaan ma aha timir iyo timir masage iyo masage galley iyo galley waa inay isku si yihiin waa inay isku mid yihiin waa inay isweydaarsanaa isla markaana waa isweydaarsanaa laakiin haddii aan kala badsano gelaydii gelayd haddaan kala badsano ama timirtii timirtii kiiladii timirta heba laba kiilo ii dhashay kiilo timirta laba kiilo haddii ii dhashay oo sidaa ku soconno oo baabkaas aan furno oo baabkaas sidaa aan ku furno ribadii boqolkii kun aad ninka aad ka rabtay laba boqol inuu ku siiyo taasay dabada ku haynaysaa walidaalika lama ogolo haddaad rabtid labadii kiilo hadday timirta ruxun tahay oo timirta kale ay fiican tahay oo kiiladaas ay ka fiican tahay labada kiilo ha ku baabka ha furin labada kiilis qiimahoodii soo sii laba ilaan isku qiimahoodii labada kiilo kiiladaas weli qiimo tahay lacag ku gad lacagta ka kiilada fiican ku gado baabkan ha xirnaado baabkan ha xirnaado iyaan la furin isla marka haddana ha la isweydaarsado maxaa yeelay haddaan isweydaarsan weyno shilin baan shilin kun shilin baan kun shilin kaaga sarrifayaa markaan ku siiyo anugu waa in adiguna isiisa laakiin haddii aan ku siiyo aad guddoontay aniguna aan ku sii waayo adigu kaagii wuu shaqaynayaa aniga kolka meel cidla aan taagna ila ima asiinay muddada inta anaa isiina adaa faa'iidaysanayo anakayda waa maqiyay faa'iidana gacantayda kuma jiro kolka ninkii u fiirsada horta bayca waa in dadka aada u bartaan baa fiican dadka bca caadi looma akristo kolka baabkaasoo idil waa xiran yahay lacag haddii lacag lagu sarifayo haddii lacagta aan isku mid ahayn waa la kala badsan karaa waa la kala badsan karaa baabku waa furin yahay suuqa xukuma rakiis iyo qaalinimo suuqa xukuma adigu shaqadaada ma taas waa samayn kartaa maadaama lacagta aan isku mid ahayn dollar iyo lacag soomaali ama silin ingri ama ingiriis saas oo kale ah suuqa xukumo inay kala qaaliyooba taa shaqadaada ma ah waa ku sarrifin kartaa laakiin isla markaas waa inaad isweydaarsataa isla markaa waa inaad isweydaarsataa sababta haddaad markaas isweydaarsan weydaan berri waa isbedeli karaa suuqa waxay salka ku haynaysaa inay midkiini riba nasiari oo ku dhaco iyay imaanaysaa walidaalika lama ogolo wixii quud ku saabsan iyo wixii wax alle wixii lacag ku saabsan isla markaas baa la kala qaadanaya maadaama isku jinsi ay yihiin waa la kala qaadanaya waa la ogol yahay haddayna isku jinsi ahayn waa la kala badsan laakiin isla markaasa la kala qaadanaya isla markaasa la kala qaadanaya diinta saasay ogoshahay taas kulligeedna waxaa laga digtoon yahay filadan imanka aan hayna dhibaatada badan leh yay kuu geynaysaa wax ka bedel abaa jiro waxyaalaha ka bedelaa diinta ay samaysay adugu qaado oo beeca ah masalan inta adugu ninkaan amaahin lahayd boqol kun ood odhan lahayda boqol iyo konton ii soo waxaa samaysaa bedelkeeda samey bedelkeeda baabusalam baa ka bedela salamka qabso baabusalam meesha fiqiga laleeyahay waa maxay waxaad tidhaahdaa laba kintaal ii keen boqolkan kun qaado oo muddadaas laba kintaal baan kaa raba oo sidaa iyo sidaa iyo sidaas ah waxaa suro labada kintaal boqol iyo kontonka inay kuu goyso ha odhanna boqol iyo konton ii keen laba kintaal ii keendhe baabusalam wey baabu salam waxau ka bedel yahay oo diinkan ilaahay u jideeyey subxaanahu wa tacaala ribada in lagaga badbaado baabusalamna idin saas u dhisan yahay shuruuddiisa iyo nidaamkeeda idin kolkii iminka meeshan lagama dhamayn karo ribada nidaamkeeda halkan kuma dhamayn karno laakiin xoogaa tusaale ahaan wey waa wax maanta soomaalida ay u baahan tahay khusuusan dahablayaalkaas iyo waxyaalaha faraha badan soomaalida maanta aad bay ugu baahan tahay yani dhaqaalaha dadka islaam waan sheeganaa beecay waan akhrisanaynaa laakiin dhabkii waxaa loo rabaa in aada loo dhexgalo sababta loo xarimay tan waxa tan loo baneeyey meeshay iskaga xiran yihiin bulshada meesha dhaqaalaha laga ilaalinayo wixii adalba in laga hadlay u baahan tahay laakiin hadda maanta waktiga maaha waxaan in keliya xooga yar arrimaha sidii nabigeena calayhi salaatu wasalaam meeshuu ka fiiriyey iyo diinka islaamka meeshay ka fiirinayso yaan idin tusaya kolka waxa weeye waa beec naftiisa wey nidaamka beeca layidhaha waa nidaam aad iyo aad u fiican wey oo xataa imaamu shaafici wuxuu yidhi fani suufi maxaad u qori weydaa layidhi waan qori yidhi muxuu yahay baa layidhi waa kitaabalbeec buu haddii ninkii rabo suufinimo iyo daacad iyo ikhlaas ninkii rabo baabalbeec ha akhristo yidhi yacni maxaa lagu tusinayaa wanaagga iyo ikhlaaska iyo wada socodka iyo naftaad oo jarrabtid ood imtixaan ka qaadid wixii ida ay ogoshahay wixii ay jeceshahay oo aan xalaal ahayn aad ka qabatid imtixaan ku jiri meesha adduunyadan waa damac badanta markaad akhrisatid haddaad ku socotid suufinimo ku dhimin ma jirto kuleeyahay suufinimo koo dhiminba ma jirto haddaad ku socotid sidaas ikhlaaskaas kolka nidaamka ribada ah dhibaato uu leeyahay mujtamaca dhibaato uu leeyahay walidaalika diinta aad qur-aanka aad buu ula dagaalamay alladiina kuwii yakuluuna cunaya arriba ribada cunaya macnaa ribada ku isticmaalaa loo jeeda cunid kaliya looma jeedo kuwa ribada cunaya ku isticmaalo laa yaquumuuna ma kacaan oo kor isuma taagaan adduunyada ha ahaad ama aakhirad ha ahaad aakhira keliya ma aha ilaa kamaa yaquumu ilaa qiyaaman kicid maahe kamaa yaquumu kamaa yaquumu ladii kii kicidiisa oo kale ah yatakhabaduhu shaydaanu shaydaanka oo daandaanshay takhabudku waxaa la yidhaahdaa ninka asalkiisa hore waxaa la yidhaahdaa nin laga bariyey garaac oo dhinac kasta looga keenay dhankan ka dharbaax halkan ka feesaas oo kale dhankaas oo jaanjaani ma arkaysa kaas asalkiisa takhabudka laga keenay kolka waxaa weeye kolka kaas waa dhacdhacaya meela u jeediyo meela kusii jeeda garan maayo asalkiisa halkaasa laga keenay ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shaydaanu sida hal habeene si qabta maaragtay oo habeenkii markay tahay eh, waxba arkayn ay soconayso lugta meel kastay batak ku siisa meel kurtun hadduu yahay hadday qorax tahay hadday kale saas oo kale ah ay batak ku siisa maaragtay kaasoo meelay dhibaysa meelka aan kala garanayn sidaas oo kale noqonaya laa yaquumuuna ma kacaan adduunyihii aakhara midna ilaa ilaa qiyaaman qiyaama ilaa qiyaaman kicid oo kale maahay kamaa yaquumu aladii kii kicadiisii lamid ah yatakhabatuhu shaydaanu shaydaanka oo daandaanshay min almasi waalli darteed u daandaanshay taabasho masigii waxaa loo jeedaa waalli shaydaan baa taabtay kolkaasoo waashay iminka waalli baa loo jeedaa nin waalan oo dii aan fiyoodeyn oo iska daandaansan oo siduu u kale aan kalgaranayn siduu u kaca oo kala waa nin la oo maanta ma arkaysa wareersan oo wiilkiisii aan joogin markuu kacayo waad ogsoonkiinsinaya waa dhacdhacaya waa kufkufaya waa haadhaaraya taas oo kale inay mujtamacii cunayay ribada adduunkuna saasoo u kaca adduunku waa maxay waad arkaysaa mujtamaca mujtamac caadi u socda maa waa mujtamac wareersan waa mujtamac aan deganayn waa mujtamac aan xasiloonayn waa mujtamac welwelkii bilbahaarkii ka batay waa mujtamac kuskushayo waa mujtamaca nidaamaysane nidaamaysnayn adduunka maanta waa way buuxdaa waxaasoo idil sulada ka dambaysa waxaan dhacayo adduunka oo xataa isku hor imaatinka ah ma arkaysaa warshadahaas hubka samaynaya ha ahaato waxyaalaha kale ka dambeeya ha ahaato waxaasoo idil waxa u sabab ah oo saas dhaqaalaha lagu ciyaarayo oo ribada ah maxaa yeelay dadkii waa la nuugaya awoodna uma ah iskaga celiya awood ay kaga hortagaan ma laha dadkaas xoolaha haysta oo waaweynba adduunka soo raba uga tasarufay dhankay rabaan u leexinayo waxay rabaan samaynayo kuwaasba adduunka soo idil u khuduucsan yahay mujtamaca saasuu iminka mujtamacaadka adduunka xataa ameerika meel kasta ka soo qaata mujtamacaadka markaa fiirs way waalayihiin intaasoo firqa la kala noqda oo kala waalwaalan intaasoo la sdhacaa nidaamkii ma hagaagsana adduunyeynaha dadkan kale eh, laleeyahay iminka eh, laleeyahay dadka iminka soo korayo oo laleeyahay ummadaha iminka soo koray iskaba dhaafiyo xataa kuwii waaweynaa ee ribada dadka kula macaamiloonaya baan iyaana istiqraar haysanin adduunku waa sidaa aakharana kuwa ribada cunaay iyaguna markay ka kacayaan qubuurtoodii yoomuqiyaama markay kacayaan caloosha intaa la egoogeyn oo guri oo kale ah markay kacayaan ma kici karaan way kufkufayaan waa kuwii ribada cunaya waa la yaqaanaa calaamadoona ay leeyihi way kuskufayaan sidii nabigeen calayhi salaatu wasalaam oo noo sheegay habeenkii markii leylatulmicraaj markii ugu arkay dadka ribada cuno sida loo cadaabo ugu arkay nabigeena calayhi salaatu wasalaam aakharana saasay yihiin calooshooda waxay la agtahay guri oo kale markay yidhahaan waan kacaynaaba way kufayaan kolkaasaa waxaa imaanaya jidkii fircoon iyo qoomkiis ay haayeen bay ku kufkufayaan kaasay wadaan kolkaasaa lagu joogjoogsanaya ma socon karaan saasay u kufkufaan aakharana waa sidaa saaca akhare maxaa aljaza min jinsi alcamal wey adduunkay sidaa ku noolaayeen adduunkay bulshadu sidaa u galeen oo bulshadiibaa socon kari weyey bulshadiibaa noqotay kuwo kufkufaya haaghaagaya oo daandaansan oyaa noqotay iyagaasaa u galay kolka cadaabkoodu waa sidaas aladiina kuwii yakuluuna ribaa ribada cunaa laa yaquumuuna ma kacaan adduunyii aakhare mideedan ribaa ahaatee ilaa kamaa yaquumu aladii kii siduu u kacaa kale yatakhabatuhu shaydaanu shaydaanka oo daandaanshay min almasi waali darteed u daandaashay masiga iminka waxaa loo jeeda waali daalika cadaabka caynkaas oo kale ah oo adduunyai aakharaba haysta haabitun waa ku sugnaaday biannahum bisababi annahum kuwa ribada cunayahay qaaluu inay yidhaahdeen darteed inama albaycu baycu mihlu ribaa ribaduu lamid yahay maxaa bayca loo xalaalaynaya ribadana loo xaaraantaynaya aniga maalan maanta shaati baan soo siisay toban kun oo shilin adaan kuu keeno waxaan ku gaday shan iyo toban kun baan ku gaday kolka tobankii kun maxaan ka faa'iidaystay shan baan ka faa'iidaystay tobankii maxay ii dhaleen shan kun ba ii dhaleen dee haddana anigu ninkan haddaan toban kun aan siiyo oon idhaah shan iyo toban kun ii keen maxuu kala duwan yihi waa oon toban kunoo shan dhashay weeye labadiiba haddaan shaati ku soo garo oo anigu kaa garo oo shan iyo toban aan kaa qaato iyo inaan ku deeniyi kunki oo qaqa damba shan iyo toban aa ii keentay maxay u kala duwan yihiin bay waa isku mid waa toban kun oo dhashay shan kun labadiiba beeci iyo ribadii waa isku mida ah maxaa beeca loo xalaalaynayaa oo ribadii tan ah, ah, kale ribadana loo xaaraantaynaya waaba isku mid seegaya saasay yidhaahdeen ilaahay wuu diiday wuxuu yidhi ilaahay waa u jawaabay wuxuu yidhi waahalla allaahu albayca ilaahay bayca wuu xalaaleeyey waxarama aribaa ribadana wuu xaaranteeyey hadalka aada sheegaysaan waa isku midow tobankii kun shan bay dhaleen labada jeerba laakiin way kala duwan yihiin aniga markaan shaatiga toban kun aan soo siinayo oo shan kun aan ku raadinayo waxa weeye horta anugu waa nasiibsanaya ma hubo inaan helayo in kale inaan helayo in kale ma hubo waa nasiibsanaya inaan helo way suurowda inaan ra-sumaalkii keliya iisoo noqdo may suurowda inaan khasaarona may suurowda kolka anugu waa isbiimaynaya taas waa mid wey tan kale shantan kun oo ii saaran anigu dadaalkeegi iyo xeeladayda iyo ibilkeygan kusoo saaraya in waan shaqaysanaya in kusoo saaraya laakiin kii tubanku kun bixiya shan jeerta saartay kaasi isaga ma aha nin nasiibsanayo tobankiisu kun waa shay lahu shankiisu kunna waa shay lahu ma aha nin nasiibsanayo tan nin dhiidkiisa wax kusoo saarayo ma aha meel buu iska fadhiyaa meel yuu iska fadhiyaa tan kale ninkani beec mushtarka ah shaatiga soo garo adiga kuu keenay anigu ii keenay waa nin bulshada wax u tarayo waxa weye meel buu ka soo qaaday anugu gurigeyga keenay magaaladeyduu keenay meel kaleu ka keenay kolka hadduu shaqeeyey oo meesha keenay miyuuna ninkaasi ma intii oo kusoo bixiyo maasiinaya miyuuna isaga xaq lahayn ilan waa soo shaqeeyey anigu fadhiyo ii keenay alaabta halkaan iigu keenay sidee u kala bedelinayna deeca mushtarka ninkan wuu soo shaqeeyey xaq buu leeyahay kolka sidaaso alaabta lagu kala bedeshaa sidaaso dadka ku wada nool yahay kolka ninkan waxbuu taray laakiin ninkan meel buu fadhiyaa isagoo keliya muxuu taray waxba ma tarin kolka say way kala duwan yihiin walidaalikaba ilaahay baaciina wuu xalaaleeyey ribadiina wuu xaaranteeyey isku mid ma aha faman qofkii jaa'ahu ay u timaado mawcidatun waano oo ribada inuu ka joogo lagu waaniyo ay u timaado min rabbii xagga rabbigiisa ay ugu timaado oo fantahaa joogsada oo ribadii iyo wixii ku isticmaalkeeda ku joogsado falahu ninkaasi waxaa u sugnaaday maa salafa wixii hormaray markaas ayad ay soo degaysay waxaa jira dad badan oo ribo ku mucaamaloonayey oo xoolihii ay dadka geymiyeen weli aan loo soo celinin weli aan loo soo celinin baa jirta wax horey loogu soo cesho ay u qaateen ila wax baranay ku mucaamaloonayeen way jirta horeba ugu mucaamaloon jireen laakiin ninka hadda ay soo gaadhay wixii horay intayn ayadan soo degin oo u qaatay waa leeyahay laakiin markii ayadan soo degtay rimadii u maqnayd oo guddiday wili aan la gaarin dadka oo ka qaadan lahaa ama tu kaloo cusuba iminka dadka oo kula mucaamaloon lahaa looma ogolo laakiin wixii hore dib loogu noqon maayo wixii hore oo sanadkii hore oo qaatay ama kii ka horreeyey oo qaatay dib loogu noqon maayo wixii hore dib loogu noqon maayo فله ما سلف وحي هر مري هر قاتولية وأمر ذلك المنتهي منتهي جسك يعلي